الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد weli waxaan ku dhex jirnay qisadii najaashi waxaa noogu soo dembaysay umu xabiiba iyo qisadeedu markaa bilow noo ahayd fatacaalow nulimu bihaa ilmaaman sariican ilmaam oo sariic ahoo deg deg ah aanu milicsano qisadaa bilowgeedana qisadaa bilow dhammaad bilowgeedana ay tahay murugyo aakhirkeeda iyo gebagabadeedana bishaaro ay markaa tahay kafarad waxay ku kufrisay ramlata binti abi sufyaan biaalihati abiiha aabbaheed oo sayidi qurayshin qoraysh sayidkoodii ahaa ilaahyaalkuu caabudi jiray ayay ku kufrisay wa aamanad way rumaysay hiya ayada iyo wa sawjuhaa ninkeeda cubaydullaah cubaydullaahi bnu jaxshin ahaa billaahi bay aamineen waxdahu keligii laa shariika lahu shirkina uusan markaa lahayn wasadaqat waxay rumaysay ummu xabiiba risaalata nebiyihi nebigiisii muxamed ahaa calayhi asalaatu wassalaam naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee risaaladiisii bay rumaysay fa arhaqathumaa waxay ku kalifeen quraysh min amrihimaa arintooda cusran culays waxay ku xambaareen wax culusoo aysan markaa xambaari karin wa anzalat waxay dejisay quraysh bihimaa labadaa ashadda alcadaabi cadaabkan ugu kakan xataa baataa ilaa ay ahaadeen ama ay baryeenba laa yutiiqaani ayagoon awoodi karin albaqaa'a inay sii joogaan fii makkata maka fa kaanaa waxay ahaayeen waa cubaydillaah iyo umu xabiibe fii cidaati almuhaajiriin muhaajiriinta kuwoodii ilallaahi ilaahay diintiisa u haajiray bidiinihim diinkooda la haajiray cidaadkii tiradoodii bay ka mid noqdeen allaaji'iina ee magangale u cararay ila najaashiy najaashi biiimaanihim iimaankoodana markaa la baxsaday falaqiya waxay kala kulmeen cindahu najaashi agtiisa maa laqiyahu wixii uu la kulmay oo kale ikhwaanuhum walaalahood almuhaajiruuna ee muhaajiriinta oo min karami alwifaadati soo dhowayntan u karaamo badan ah iyo wa xusni ljiwaari derisnimo wanaagsan jiwaar wanaaggiisay la kulmeen xataa intii khuyila loo malageliyey liummu xabiiba anna alayaama maalmihii qad safad inay saafi garoobeen inay saafi lahaa ayada u noqdeen bacda cabuusin dhibaato kadib cabuusnimo iyo kadeednimo dhardar kabi kadib inay maalmihii u saafi noqdeen id wakti lam takun aysan ahayn ummu xabiiba taclamu mid og maa khabba'athu waxay u kaydisay u qarisay lahaa ayada almaqaadiiru maqaadiirta qadaryaha dhaca waxyaabaha ay u qarisee u kaydsanaa maysan ogayn falaqad shaa allaahu ilaahay wuxuu doonay tabaarakad xikmatuhu xikmadiisu barako lahaataye tabaarakad barakowday xikmatuhu xikmadiisee an yamtaxina inuu imtixaamo ummu xabiiba imtixaaman imtixaan qaasiyan adag oo tatiishu wareerinaysa fiihi imtixaanka alcuquulu caqliyaalka imtixaan mar allaala marka caqliga loo bandhigo tatiishinayo wareerinaya yuu doonay inuu ilaahay imtixaamo daalika imtixaanka wuxuu yahay anna zawjaha ninkeeda cubaydillaah bin jaxshin qad irtadda wuu ridoobay can diinihi diinkiisa diinkii islaamkuu ka laabtay watanasara wuu nasraaniyoobayo diintii nasaareed buu galay wa jacala wuxuu guda galay yahzaw inuu ku istihzaa'ayo ku jeesjeesayo bilslaami waalmuslimiin islaamka iyo muslimiinta uma ka bacdi akabba wuxuu dul fadhiistay calaa xaanaatin kilaabyadii kalaabyada iyo tukaamada alkhamaariina alkhamaariina ee khamrada lagu cabo dadka khamrada cabatukaamaha ay fadhiistaan buu dul fadhiistay yucaaqiru asagoo jirid yucaaqiru asagoo boqon goynahaya macnaha aad u cabaya waaye yucaaqiru asagoo aad u cabaya umu lkhabaa'ifi asagoo markaa cabaya khabaa'ifta qurun oo dhan iyo wasaq oo dhan hooyadeed waa qamradee falaa yartawi aan ka cukanaanaynin minhaa xaggeeda walaa ashbac aana ka dhargaynin haraadna ka goyn mayso mana ka dhargayay afar iyo labaatan sac wuu saaran yahay waqad khayarahaa wuxuu doorgeliyey bayna amraynin laba arin baynkooda axlaahumaa labadaa midda macaadna murun qaraar ay tahay laba arin dooro buu yidhi gabadhiina labadaa arrintan u macan baa qaraar fa imaa an tudallaq in la talaaqoo la furo wa imaa an tatanasara inay tiinta nasaara soo gasho oo ay nasraaniyowdo labadaabuu u bandhigay wajadad way heshay umu xabiiba nafsahaa nafsadeeda bayna alaain saddex arrin inay u dhaxayso saddex mid inay doorato fa imaa an tastajiiba inay ogolaatay ajiibta lizawjihaa ninkeedo fatatanasara ay nasraaniyowdo waa kow wa bidaalika arrintaa tabow waxay dejinaysaa bikhisyi dunyaa hoog adduun iyo wa cadaabi alaakhira aakhira cadaabkeeda taasi waa midda koowaad ta labaad wa ima an tacuuda inay laabatay isaga noqoto ilaa beyti abiiha aabbaheed gurigii oo fii makata maka ah gurigii abuu sufyaan inay ku laabato aabbaheed wahwa asagoo maa zaala weli uusan ka zuulin guriga inuu qalcatan saldhig u yahay ashirki shirkiga qalca iyo asaas iyo saldhig buu gaalnimada u yahay waa midda labaad wima an tabqaa midda saddexaad inay iska joogto fii bilaadi alxabashati dhulka xabasha waxiidatan ayadoo keligeed ah shariidatan oo keligeed ah macnaa ayadoo shariida ahoo soo fogaatay oo haddana keligeed ah wa macahaa ayna la jirta ibnatuhaa gabadheeda alsaqiiratu ee yarayd waa xabiibata xabiibe saddexdaa mid baa u bannaan marka fa aaharad way dooratay umu xabiiba rida allaahi ilaahay raadi ahaashadiisa midda ay ku jirto caza wajalla calaa kulli amrin amar kasta waxay ka dooratay raadi ahaashada ilaahay waasmacad waxay goosatay albaqaa'a inay isaga nagaato fi lxabashati dhulka xabasho xataa ya'tiya allaahu ilaa ilaahay uu kala imaanaya bifarajin faraj oo min cindii agtiisa ahaatay lam tatul ma aysan dheeraanin ma'saatu ummu xabiiba ummu xabiiba xanuunkeedii kaiiran wax badan macsaadkii dhacdadii xanuunka badnayd ee qabsaday wax badan ma sii soconba falaqad qadaa waxa uu gutay zawjuhaa ninkeeda naxbow ujeeddadiisii macnaha wuu dhintay waay wahwa asagoo sakraanun sakraan ah buu dhintay makhmuurun khamre cabsan asoo dhacdhacayo khamre cabsan buu meeshaa ku dhacay uma kabacdi bacdi inahaa iyadu maa in atammat maba u dhammaystiramin oo uma dhammaanin ciddatahaa cidda ka tirsigeedii minhu xaggiisay ka cidda tirsanaysay xataa ataahaa ilaa uu u yimidba alfaraju farajkii fa fii daati duxa barqan oo maalin duxa ah maalin duxa ah fa fii daati duxa oo fadiya sanaa aad u iftiin badan bahiya alqasamaati qasamaadkiisa iyo wanaagyaalkiisana uu bannaanka yaalo uu zaa'id yahay ilan maalin kastoo wax bishaaro aad hesho way ku iftiintaa maalin saa iftiin u badan baa duriqa la garaacay calayha korkeeda albaaba albaabkii baa loo soo garaacay umu xabiiba falamaa fataxatu markay furtayna fuuji'ad waxaa soo kedisay oo ku soo hor baxdayba biadarahata adaraha gabadhii la odhan jiray waa wasiifatin najaashiyun najaashi khaadimadiisii khaadimadii najaashi baa u timid wahiya ayadoo tuxayiihaa salaamaysa wa taquulu odhanaysa lahaa umu xabiiba ina almelika boqorkiibaa yuhdiiki wuxuu kuu soo diray assalaama salaan boqorkiibaa ku soo salaamay najaashi ahaa wayaquulu laki wuxuuna ku odhanayaa ina muxameda nebi muxammed oo rasuula allahi rasuulkii ilaahay ahbaa qad khatabaki soo doontay linafsihi nafsadiisa nebi moxamed baa ku doonaayo nafsadiisa kaa soo khadaabtoo ku soo doontay wawakkalahu wuu ii soo wakaashay an yacqida lahu inaan u xiro calayki dushaada inaan nebi moxamed u nikaaxiyo adiga taana wuu iisoo wakiishay ee fawakilii soo wakiilo adiga nacankii xaggaaga man turiidiin qofkii aada doonaysid idaa shita idaa shita haddaad doonayso arrintaa haddii aad diyaar u tahay nebi maxamed anuu wakiil iga soo dhigaye aadna cid soo wakiisho fastataarat way duushay ummu xabiibata faraxan duulitaankaa tii ay haaday ma ahee qofku marka farxaddu ay ka badatay heer wuxuu sigayaa wuxuu sameeyuusan markaa aqoonin farxad bay la duushay wahatafad way qaylisoo way dhawaaqday ayadoo odhanaysaa basharaki allaahu bilkhayr basharaki allaahu bilkhayr bay khayr allah kugu bishaareeyo adrahatay sidaa markaa ku leedahay uma kabacdi qaalad waxay ti laqad wakaltu canii waxaan wakiisho wakiil igaa xaggayga khaalid bin saciid bin alcaas khaalid bin saciid bin alcaas baa wakiil iga ah fahuwa aqrabu nnaas waa dadka midka iigu dhow ilaya xaggayga fii haadihi diyaar meeshaan aan deganahay wa fii qasri najaashi najaashi gurigiisii qasrigiisii ayaa ijtamaca waxaa ku soo aruuray ku kulmeen alsaxaabatu almuqiimuuna saxaabadii deganaa fi lxabashati liyashhaduu say uga qayb galaan caqda muxabiiba oo muxabiiba nikaaxeeda cala arasuuli rasuulka lagu nikaaxinaya salawaatu llahi wasalaamu calayh falamaa markii igtamala ay dhammaatay ay soo buuxsameen ay soo kaamileen markay soo dhammaystirantay dheh aljamcu ururkii intii xafladda ka soo gelaysa markay isugu yimideen xamida wuu mahdiyey annajaashiyu najaashi ninkii la odhanayay allaha alla ayuu ku mahdiyey waafnaa wuu ammaanay calayhi alla dushii uma kadib qaala wuxuu yidhi amaa bacdu intaa ka bacdi faina arasuula rasuulka calayhi asalaatu wassalaam طalaba minii wuxuu iga codsaday an usawijahu inaan u guuriyo ramlata binti abi sufiyaan faajabtu anna waan ka ajiibay ilaa maa alaba wixii nebiguu codsaduu dalbaday waamhartuhaa waxaan meher uga dhigay waamhartuha niyaabatan anigoo mas-uul canhu xaggiisa ka ah niyaabo anoo ka ah nebiga xaggiisa niyaabo anigoo asaga xaggiisa niyaabo iyo mas-uul ka ah arbaca miati diinaarin afar boqol oo diinaar oo dahaban dahab ah waana calaa sunnati اllaahi warasuulih sunnada alla iyo midda nebiga uma kabacdi qaama waxaa istaagay khaalid bin saciid bin caas faxamid allah alluu mahdiye asagana wastacaana bihi ilaahay buu magangaluu kaalmo weydiistay wasallaa waa salliyey oo wasallama wuu salaamay calaa nebiyihi nebigii alle uma kadib qaala wuxuu yidhi khaalidna amaa bacdu intaa kadib faqad ajabtu ana waan ajiibay alaba rasuuli illaahi rasuulka alla alabkiisa calayhi asalaatu wasalaam wazawajathu waan u zawjooyo waan u guuriyey muwakilatii tii isoo wakiilatay oo ramlata binti abi sufyaan ah baaraka allaahu ilaahay ha u barakeeyo lirasuulihi rasuulkiisa fii zawjatii xaaskiisa wahanii'an bogaadsi iyo raaxa iyo hambalyana liramlatabay u sugnaatay bimaa axdaahaa wixii uu siiyey allaahu ilaahay bihika oo min alkhayri khayr ah khayrkii alla siiyeyna hogaansii bogaasi baa uga sugnaaday acadda wuu diyaariyey annajaashiyo najaashi safiinatayn laba doomood oo min sufunihi doomihiisa ka mid ah laba doon oo doomooyinkiisii ka mida ayuu diyaariyey wa arsala wuxuu diray calayhimaa labadaa doon korkooda umu xabiiba ramlata binti abi sufyaan wa ibnatahaa gabadheedii xabiibata ahayd wa man baqiya intii baaqi ahaa cindahu agtiisa oo min saxaabati rasuuli rasuulka saxaabadiisa ka mida calayhi الsalaau wasalaam kamaa sidii arsala uu diray macahu micigooda طaa'ifatun koox oo min alaxbaashi reer axbaash ka mid ah koox xabashada ka mid ah aladiina kuwaasoo aamanuu rumeeyey billaahi ilaahay iyo wa rasuulihi rasuulkiisa wa tashawaquu u hilowsanaa hilowna u qabay liliqaa'i الnabiy nebiga la kulankiisa calayhi afضal الصalaa salaatan u fadli badan dushiisa ha ahaata aska salaam iyo salaam midda u wa tamalla minhu aadna uga buuxsanaa shawqiisa tamalla markaa ahaayo amad dheer u qabay macnaha hilow dheerna u qabayo qalbigoodii ka buuxay minhu rasuulka xaggiisa hilow ay u qabeen iyo wasalaati salaad oo ay ku togtaan bay aad ugu baahi qabeen khalfow rasuulka gadaashiisa waamara wuxuu madax uga dhigay calayhim jamiican dadkaasoo dhan jacfar ibn abi aalib ridwaan ullahi calayhi uma kabacdi ahdaa wuxuu hadiye ahaan ugu diray ilaa ramlata um lmu'miniin mu'miniinta hooyadood ahayd jamiica maa wax walba oo cinda nisaa'ihi najaashi xaasuskiisa agtooda ahaaday oo min nafiisi iibi catarka iyo iibka midka u qaalisan ah wlwarasi wاlcuudi wاlcambari dhammaanaa waxyaaba laysku qurxiyo o laysku udgiyo nafiisa tiib iyo walwaras baalka waraska la yidhaahday sacfaraanka lagu daro walcuudi cuudka walcambari geedka aad usii carfaa waxaasoo dhan baa umu xabiibi haddii loo soo siiyey kamaa xamalahum suu ugu soo diray ama uu ugu soo xambaaray bacda alhadaaya hadiyooyin qayb ka mid ah ilaa rasuul rasuulka xaggiisa calayhi salaatu wasalaam hadiyooyin kalena wuu u soo xambaarayoo wuxuu usoo diray rasuulka xaggiisa wa kaana fii jumlati maa waxyaabihii ahdaahu uu u soo hadiyeeyey waxaa ka mid ahaa ilay rasuulka xaggiisa alaau cisiyin saddex ulood saddex ul buu usoo diray oo min rawaayic cisi ulooyinka kuwa ugu wan wanaagsane ugu quruxda badan ah alxabashati ee xabasha ulaha baakoorada u eg laakiin quruxda badanee dadka akhyaartu ay qaataan ee xabasho laga helo usoo diray fa amsaka wuu reebtay alrasuulu rasuulku wuxuu ku celiyey salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh biwaaxidatin mid oo minhaa saddexdii ka mid ah mid ka mid ah ayuu xaggiisa ku celiyey waa reebto asagaa qaatay waayo ama athaaniyatu waathaalitha tii labaad iyo tii saddexaad fahdaahumaa wuxuu u hadiyeeyey uu siiyey licumar bn iyo wacali bn abi aalib ridwaan اllahi calayhima raadi ahaashada alla korkooda ha ahaatee waqad kaana bilaal bilaal wuxuu ahaa ridwaan اllahi calayh yamshii mid la socdaa bayna yaday nebiy nebiga hortiisa bilcasaa ushaa buu la socon jiray allatii taasoo istabaqaahaa uu u reebtay rasuulka linafsihi nafsadiisa wayarkuzuhaa waa u jiray dhulkuu ugu suri jiray amaama hortiisa idaa uqimati salaa marka salaada la aqimo wadalika arrintaana waxay tahay fi lamaakini meelaha allatii taasoo laa yakuunu fiiha masjidun masjid aan ahayn walaa binaa'un iyo dhismo yuxadidaani alqiblati qiblada ayagoo lagu xadidaayo lagu calaamadaynaayo yaa nebiga loogu suri jiray sal allau alayh wasalam laakiin hadday masaajid tahay ama meel dhismo ay tahay taasaa markaa ka kaafisa wa fii asfaari nnebiy nebiga safaradiisana waa qaali jiray bilaal calayhi asalaau wasalaam wa fi lciidayn labada ciidood wa fii salaati listisqa salaada roobdoonka ilaan kulli bannaankaa lagu tukan jiray waqad dalla wuxuu ahaaday bilaal yamshii mid la socda bihaa ushaa bayna yaday abibakrin sidiiq abibakr hortiisa ridwaan calayh falamaa markii aalad ay u soo wareegtay alkhilaafatu khilaafadiiyo maamulkii ilaa cumar ibn khaaab wa ilaa cuhmaan ibni cafaan bacdihi kadibna ma shaabiha waxaa la socon jiray bayna aydiihimaa hortooda sacad alqaradiya ninka lagu magacaabo sacad alqaradiyu ayaa u shaaqaadi jiray booskii bilaal uma kabacdi tataabaca waxaa israacraacay alkhulafaau khulafadii calaa daalika arrintaa zamanan طawiilan wakhti dheer wakhti dheer bay ushaa socotay kamaa ahda najaashiyu najaashi wuxuu kaloo usoo hadiyeeyey lilnebiy nebiga calayhi salaau wasalaam wuxuu usoo hadiyeeyey xilyatun xilyad bilad fiiha ay ku jirto khaatamun faraati oo min dahabin dahab ah faraati dahabna waa ku jiray fa akhadahu wuu qaatay nebiga wuu qabtay wainahu lamucridun canhu asagoo kasii jeesanaya xaggiisa nebiga markii dahabkii u arkay wuxuu noqday mid xaggiisa kasii jeestaa uma kabacdi arsalahu wuxuu usii diray ou siiyey ilaa umaamata umaama waa ibnati bintihi zaynaba zaynaba oo gabadhiisii ahayd gabadhii ay dhashay umaamee yarayd ayuu siiyey wa qaala lahaa wuxuu ku yidhi tacal isku qurxi bi haada midkan yaa bunayati gabadhaydii yare ilan dahabka gabdhaha loogu talagalay wa qubayla fatxi makka fadxu maka dhawaadkeedii biqaliil wax yar intaqala wuu guuray annajaashiyu najaashi ilaa jiwaari rabbihi macnaa uu dhintay jiwaarkii rabbigii buu aaday fadaca rasuulu rasuulku wuxuu u yeedhay sala allahu calayhi wasalam alsaxaabata saxaabadii lisalaati calayhi inay ku dugtaan salaad in lagu tugto najaashi wa qaala wuxuu yidhi inaa akhaakum walaalkiin asxamata annajaashiyu qad tuwafiya waa la oofsado wuu dhintaye fasalluu tukada calayhi korkiisa uma kabacdi amahu imaan buu u noqday fasalluu calayhi waxay u tukadeen dushiisa salaata alghaa'ibi salaad maqnaasho ah mayd maqan bay u dugteen maca ana arasuuli ayadoo weliba rasuulkaas rasuulka calayhi asalaatu wasalaam lam yusalluusan tukanin calaa ghaa'ibin haa'ib dushiisa qabla najaashiyo walaa bacda najaashi hortii gadaashii labadaba radia allaahu ilaahay ha ka raadi noqdo can asxamata najaashiya waardaa ilaahayna ha raali geliyo wajacala ilaahay ha ka yeela jannaati اlkhuldi waaritaanka jannooyinkeeda mahwaahu nagaashihiisa falaqad qawa lmuslimiina muslimiintii buu xoojiyey asaabiqiina ee horaysan min dacfin tabardaro xaggeeduu ka xoojiyey wa ammanahum wuu aamin geliyey min khawfin cabsi buu ka aamin geliyey wabtaqa wuu dalbay fii daalika arrintaasna mardaata allaahi wa rasuulihi raadihaasho alle subxaana wa tacaala iyo rasuulka najaashi qisadiisii qiimaha badneed baan meesha oga baxnay taabiciga ku xigaanu gelaynaa waa rufeyc bin micraan ninka lagu magacaabo abulcaaliya abulcaaliya la yidhaahdaa lam yakun ma ahaanin hunaaka meesha axadun axad ma jiro aclama uga aclama uga cilmi badan lam yakun hunaaka axadun aclamu qof uga cilmi badan oo uga garasho badan bilqur'aani qur'aanka bacda asaxaabati asxaabta nebiga kadib min abicaaliya abilcaaliya xaggiisa uma yeliihi waxaa ku xiga saciid ibnu jubayr abubakr ibnu daawuud baa sidaa yidhi rufayc bin mihraan almukanaa lagu naanaysa biabilcaaliya calamun calam buu ahaa min aclaami lmuslimiin muslimiinta aclaamtooda ka mid ah nin buur ah oo sharaf leh oo qadar leh oo muslimiinta kuwooda sharafta leh ayuu ka mid ahaa wa raa'icatun buu ahaa raa'ico nin sarreeyo oo min rawaa'ici alquraa dadka qura'dee qur'aanka yaqaana kuwa ugu sarsareeyu ka mid ahaa iyo wlmuxadisiina muxadisiintaba kaana rufec wuxuu ahaa min aclami taabiciyiin taabiciyiinta midka ugu aqoonsho badan bikitaab illaahi ilaahay kitaabkiisa waadaraahum waa midka ugu haleelid iyo helitaan badan ugu aqoon badan waaye macnaha bixadiidi rasuuli illaahi rasuulka axaadiistiisa sala allahu calayh wasalam wa aqadarihim midka ugu awood badan buu cahaa calىa fahmi اlqur'aana alcasiiz qur'aanka casiiskaa fahmid la fahmo wanufuudi iyo gaarid la gaaro ilaa akawaarihi moolkiisa waa salkiisa qur'aanka macaankiisii tafsiirkiisa salka hoose in la gaaro qofka ugu karid buu ahaa karid og wa acmaqihim midkoodu ugu xeelka ka dheer buu ahaa fii idraaki haleel la haleelo maraamiihi ujeedooyinka qur'aanka iyo wa asraarihi siriyaalka qur'aanka waxyaabaha macaanida guud ee qur'aanka uu leeyahay fatacaalow kaalaya haddana nabda'an bilowna xayaatow noloshiisa ninkaa rufiic bin mihraan ahaa min awalihaa kow aan ka soo bilowne fa xayaatuhu noloshiisa haniyatun bayd mid laga buuxiyey birawaa'ici almawaaqifi waasuwari rawaa'ic sheekooyin macmacaan oo mawaaqif iyo suwar ah mid laga buuxiyo hina looga dhiga bay ahayde kaalaya aan fiirine xaafila mid lagu koobay bay ahayd biamiinin waxyaabaha qaaligee sarsare alcidaati walcibari cidaadkii cibarka ah waanooyinkii cibro qaadashada welida waa la dhalay rufic bin mihraan fii bilaadi farisa bilaadii faris baa lagu dhalay wa calaa ardihaa dhulkeeda buu nanashaa ku barbaaro wataracrac uu ku koray walamaa markii sharaca ay bilaabeen almuslimuuna muslimiinta biqaswi inay duulaan biqaswi bilaadi lfurs furus inay ku duulaan liyukhrijuu say uga bixiyaan ahlahaa ehelkeeda min aulumaati mugdiyaalka ila anuuri nuurkana ay u saaraan kaana rufic wuxuu ahaa haada ee kaa ah axad ashubbaani dhallinyaradii mid ka mid ah alariqaa'i ee addoommada noqday alladiina kuwaasoo waqacuu ku soo dhacay fii aydi lmuslimiin muslimiinta gacmahooda muslimiintii alxaaniya ama gacantii alxaaniya naxariista badnayd gacmaha muslimiinta gacman raxmad badan bay ahaydee ku soo dhacday waaluu usoo dunmay oo kusoo soo biiray ilaa rixaabihim rixaabkooda barxadooda iyo islaamkii kusoo soo biiray rixaabkii rixaabkii alkhiyarati khayrka badnaa albaniyati ee dhisnaa baniya cadaaladda iyo khayrka iyo cilmiga lagu dhisay ayuu kusoo soo biiray uma kabacdi maa labisa maba daahimba mehraan an waqafa inuu istaagay huwa asaga iyo waman macahu wixii micigiisa ahaa inay dul istaageen calaa sumuwi lislaam islaamka sarrayntiisa islaamka sarrayntiisay dul istaageen wawaazanuu waxay isku miisaameen isku barbardhigeen baynahu islaamka iyo wa bayna maa kaanuu calayhi wixii ay ahaan jireen oo min cibaadati alawthaan sanamada la caabudo ah islaamka iyo sanabka caabuditaankiisa isku dhigeen fadafiquu waxay guda galeen markay arkeen xaqiiqda islaamka yadkhuluuna inay soo galaan fii diin illaahi ilaahay diinkiisa afwaajan ayagoo jameeca jameeca ah uma aqbaluu waxay soo qaabileen calaa kitaab illaahi ilahay kitaabkiisa inay bartaan wajacaluu waxay ka yeeleen yatamalla'uuna inay ka buuxsanayaan quluubtooda min xadiidi rasuulillaahi rasuulka alla xadiiskiisa xadaa wuu sheekeeyey rufiic baa sheekeeyey camaa kaana calayh wuxuu ahaa iyo wamaa aala ilay wuxuu noqday wixii uu ahaan jiray iyo wuxuu noqday buu ka sheekeeyey qaala wuxuu yidhi waqactu waxaan ku dhacay ana aniga iyo wanafarun koox oo min bani qawmi bani qowmkaygii ahaa asaara annagoo qafaal ah baan ku soo dhacnay fii aydi lmujaahidiin nimankii mujaahidiinta gacmahooda uma kabacdi maa labisnaa maadaan maba daahinba an hadawnaa inaan noqonay mamluukiina kuwa lahantay oo waxaana lahaaday liطaa'ifatin koox min almuslimiina muslimiinta ka mid ah fi lbasrati basra joogay falam yamdi kama soo wareegan calaynaa korkeena طawiilu waqtin waqti dheer xataa aamanaa ilaa annaguni aan rumaynay billaahi ilaahay wa tacallaqanaa aan qabsanoon ku dhegnay bixifdi kitaabi illaahi xifdin kitaabka alla la xifdiyo wa kaana wuxuu ahaa minaa xaggeena waxaa naga mid ahaa wa kaana minaa waxaa naga mid ahaa man yu'addii mid gudanayay adaraa'iba shaqooyinka limaalikiihi ninkii mulkiyey waxaa naga mid ahaa qof shaqooyin u haayey maalikiinta daraa'ibka inta badan waa lacag inta loo dhiibo la dhaho addoonka ku shaqay wa mina waxaa kaloo naga mid ahaa man yaquumu mid u istaagahayey calaa khidmatihim khidmadooda adeega caadiga kuwa qabanayna waa naga mid ahaayeen ilan shaqooyinkeena way kala duwanaayeen wa kuntu aniguna waaxidan baan ahaa min haaulaa'i mid kuwaa ka mid ah fakunaa waxaanu ahay nakhtimu kuwa dhammeeyo khatima alqur'aana alkariima qur'aanka sharafta leh kulla laylatin habeen kasta maratan hal mar hal mar baan qur-aanka dhammaynaynay habeen kasta fashaqa calaynaa dhib bay nagu noqotay daalika arrintaa wayna dhibtay buu yidhi waayo maalintiina way shaqaynayaan habeenkii oo dhanna qur-aankii rabaan inay dhammeeyaan way ku adkaatay fajacalnaa waxaanu ka yeelay nakhtimuhu inaan ku khatimno maratan fii kulla laylatayn laba habeen kasta inaan hal mar dhammayno qur-aanka macnaha awal iyo akhir inaan kala akrino fashaqa calaynaa aydan way dhib nagu dhib noqotay haddana fajacalnaa waxaanu ka yeelnay nakhtimu inaan khatimno kula alaain saddex habeen haddana fashaqa calaynaa haddana way nagu dhib noqotay limaa kunnaa wixii aan ahayn darteed nucaaniihi kuwa ku dhibtooda oo min juhdi fi nahaari shaqada iyo dadaalka iyo dhibka maalintii aan ku jirna darteed dhib bay nagu noqotay iyo wasahri fi leil dhafarkii habeenkii dhafarka habeenkiinaad ku dhafarto qur'aanka maalintiina addoon aad shaqaynayso dhib bay ku noqotay waxay waayeen fursad falaqiinaa waan la kulannay bacda asxaabi rasuuli rasuulka saxaabadiisa calayhi asalaatu wasalaam qaarkood ayaan la kulannay washakownaa lahum waan u sheeganay mimaa nukaabiduhu waxaan la saxariirayna la dhibaatoonayno oo min asahri dhafar ka ah oo fii qiraa'ati kitaabi illaahi kitaabka alla akhrintiisa ah faqaaluu waxay yidhaahdeen ikhtimuuhu ku khatimo oo ku dhammeeya qur'aanka kulla jumcatin jumco kasta maratan macnaa usbuucii baa mar ku dhammeeya faahadnaa waan qaadanay bimaa arshaduuna waxay nagu toosiyeenay nagu hanuuniyenayna tuseen ilayhi xaggiisa wajacalnaa waxaanu yeelnay oo aan guda galnay naqra'u inaan akrinayna alqur'aanka qur'aanka arafan qayb oo min alleyli habeenka ka mid ah qayb baa usoo hartay wananaamu aan hurdayna arafan qayb aakhara oo kaleo minhu habeenkii ka mid ah falam yashuqa calayna bacda dalika nama dhibin maalintaa wixii ka dambeeya istariix bay sameeyeen waqad aala wuxuu u soo wareegay eh, rufayc bin mihraan ilaa imra'ati naag haddana oo min bani tamiim reer bani tamiim ah khidmadii ninkuu u shaqaynayey waa ka soo guuray wuxuu u soo wareegay islaan haddana oo reer bani tamiim ah wa kaanat haadihi almar'atu naagtaa waxay ahayd sayidatan sayidad bay ahayd gabar fiican eh, ayay ahayd rasaanan rasaano ah razaanan caaqiladna ah caaqilad ah haddana wadiicad ah sayidatan beed gabar sharaf le dheh rasaanan qurux badan razaanan caaqilad ah mufcamatun mufcamatan laga buuxiyey tuqaa alla ka cabsi iyo wa iimaana gabar iimaan lehoo alla ka cabsi le bay ahayd fa kaana yakhdimuha wuxuu u shaqayn jiray bacd anahaari maalinta qayb ka mid ah nus dhan oo iska fasaxdayba waxay tir iska raaxayso nus buu shaqayn jiray maalintii wayartaaxu waa irtaaxi jiray fii bacdihi alaakhar nuska kale faatqana wuu sugay alqiraa'ata akhrintii waalkitaabata qoraalka wuxuu si fiican u bartay akhrinta iyo qoraalka fii awqaati faraaqihi waqtiga firaaqadiisa wa talaqaa wuxuu helay uu la kulmay khilaalaha xilligaa firaaqada gudaheeda darafan buu la kulmay uu qaatay uu bartay qayb oo min culuumi اdiin culuumta diinka ah duuna an yanaala daalika shay-an ayadoonan uusan ka gaarin ama uusan ka nusqaamin waxba min xuquuqihaa xuquuqdeeda cadhay dushiisa ay ku leedahay asoo saa cilmiga u baranaya haddana xuquuqda ay ku leedahay wuu gudanayay faqaalat eh, xuquuqdeedii oo min xuquuqihaa calayhi wa fii daati yawmin dheh maalin maalmaha u saaxiibkaoo min ayaami اljumca maalin jumco ay tahay tawadaa rufay rufec wuu weysqaatay faaxsana alwaduu'a weysqaadkiibuu wanaajiyey uma ista'dana fasax buu ka qaatay sayidatahu sayidadiisii bilinsiraafi inuu baxo waan baxayaa buu yidhi faqalad waxay tihi laa ayna yaa rufac rufac xaggee aadaysaa faqaala wuxuu dhaha abtaqi waxaan aadayaa oon rabaa inaan aado almasjida masaajidka khudbaduu rabaa inuu soo tukado faqaalad waxay tihi ay waxay tihi أy المaساaجiد تuriidu masjidkeed doonaysaa inaad ku tukato maanta faqaala almasjid aljaamica masaajidka jaamica ee weyn baan ku tukanayaa buu yidhi basra faqaalad waxay tidhi hayaa binaa nakeen waayahe aan israacni hayaa binaa nabad waay uma kabacdi madayaa way tageen macan ayagoo wada jira wadakhalaa waxay galeen almasjida masaajidka maca daakhiliin kuwii gelayay la galeen wahuwa asagoo laa yaclamu aan ogayn maa turiid waxay doonaysa maanta famaa in imtala'a maba soo buuxsanba aljaamicu masaajidkii wartaqaa ma uusan korin alimaamu imaamkii almimbara mimbarkii xataa amsakat ilaa ay qabatay biyadi rafiic gacantiisay qabatay waqaalad waxay tidhi ashhadu markhaati ka noqda yaa macshara almuslimiin annii anigu actaqtu inaan xoreeyey hulaamii addoonkaygaan haadaa ee ah maxaan u xoreeyey ragbatan rajo aan rajaynayo fii hawaabi illaahi ilaahay awaabtiisa aaan amacaan ka qaba bicafwihi ilaahay cafintiisa iyo waridaahu raadi ahaashadiisa waanahu asagu laysa liaxadin qofna calayhi korkiisa min sabiil wada kuma laha qof wax u dirsan kara oo awood xoog wax ugu tirsan kara ma laha ilaa sabiila macruufi wada wanaagsan maahane ninkii ixsaan tuugaya waxaan ii qaba meehe nin awood ku leh ma laha uma nadarat ilayhi asagii bay eegtay wa qaalad waxay tihi allaahumma ilaahayow inii anigu addakhiruhu waxaan u kaydsaday cindaka agtaada liyawmin maalin laa yanfacu fii aan wax anfacaynin maalun walaa banuun maa ciyaal iyo owla iyo maal labadaba walamaa markii qudiyat isalaatu salaadii la gutee la dugtay inalaqa wuu baxay rufac ilaa sabiili jidkiisi wuu u baxay suuqiisii buu galay ila shaqo laga raba ma laha waa xoroobay wainalaqat hiya lkhraa ayadana way baxday sidoo kale ilaa sabiilihaa jidkeeda ayadana sidoo kale ayadana wadaday ka baxday asana halkaasuu ka baxay wax shaqa isku leh ma laha wuxuu caado ka dhigtay rufac bin mihraan mundu daalika alyawm maalintaa laga bilaabo cala ataradudi inuu ku laalaabto ila almadiinati almunawara magaaladii madiine munawara faxadiya wuxuu ku dheefsaday uu ku liibaanay biliqaa'i sidiiq abubakar kulankiisa ridwaan calayh wadalika waxayna ahayd qubayla wafaatihi biqaliil abubakar intuusan dhiman wax yar ka hor kamaa sacida suu ugu liibaanay oo kale bilijtimaaci inuu la kulmay ilaa amiir muminiin cumar ibn khaaab wa qara'a calayhi cumar buu ku dul akriyey alqur'aana qur'aanka wasallaa wuxuu ku tukaday khalfahu cumar gadaashiisa wa kamaa sidii akabba uu ugu duldhacay rufayc almukana biabilcaaliya lagu naanaysaayey calaa kitaab illaahi ilaahay kitaabkiisa oo kale faqad tacallaqa wuxuu ku dhegay bixadiidi rasuuli illaahi rasuulka axaadiistiisii fajacala wuxuu guda yasmacu inuu dhegaysanayo maqlayo riwaayata warintiisa oo min ataabiciin taabiciinta ay wariyaan aladiina kuwaasoo kaana ahaa yalqaahum kuwa la kulmay uu kula kulmay fi lbasrati basra wixii taabiciyiin ahaa uu kula kulmay basra yuu ka dhegaystay axaadiista nebiga laakinahu laakiinse maa labia maba daahimba andamaxad inay u hanqaltaagtay nafsuhu nafsadiisa limaa huwa shay asaga ahbatu ka sugnaan badan min daalika arrintaa taabiciyiinta uu ka qaadanayo maxaa kasii sugnaan badan inuu saxaabi ka qaato faakada wuxuu guda galay yamdii inuu u dhaqaaqo ila almadiinati magaalada madiina xiinan bacda xiin wakhtiba wakhti ka dambeeya liyasmacahu suu uga maqla axaadiista min afwaahi saxaabati saxaabadii alrasuuli rasuulka saxaabadiisa sal alayh wasalam anfusihim nafafyaalkooda toos inuu uga dhegaysto xataa laa yakuuna ilaa uusan noqon baynahu asaga iyo wa bayna annebiy nebiga inta u dhaxaysa calayhi salaatu wasalaam ilaa shaksun waaxid hal shaksi maahane huwa saxaabiyu waana saxaabiga faahada wuxuu wax ka bartay can cabdullahi bni mascuud ubay bnu kacab wabi ayuub alansaari wabu hurayra ama abi hurayra wacabdullahi bni cabaas waayrihim waayrihim iyo raggii ka soo haray walam yaqtasir kumuusan gaabsan abulcaaliya calaa ruwaati alxadiidi xadiiska warintiisa fi lmadiinati almunawara inuu ka wariyo uu ka raadsado kuma gaabsan wainnamaa kaana wuxuu ahaa yanshudu mid ka baadigooba xadiia rasuuli rasuulka axaadiistiisa calayhi salaatu wasalaam fii kulli makaanin meel kasta meel kastoo loogu sheego qof xadiis ayaa jooga wuu ka baadigoo jira wuu ka raadinayay fa wasifa haddii loo tilmaamo loo sheega lahu asaga rajulu nin bilcilmi cilmi inuu leeyahay daraba ilay waa u dhaqaaqi jiray akbaad اibili safar dheer buu ugeli jiray akbaad اibili macnaha safar dheer buu ugeli jiray waay geeliisa ayuu qaadan jiray mahmaa kaana si kasta ay u ahaatee baciida daari miday daartiisu fog tahay naa'iya almazaari booqashadiisii ziyaaradiisuna ay dheer tahay waa aadi jiray meel kastoo looga sheego fa wasala hadduu gaaray ilayhi qofkii caalimka ahaa xaggiisa baadara waa degdegi jirayo fasallaa marka hore wuxuu ku tukanayaa khalfahu gadaashiisa intuusan cilmi ka baranin horta waa la tukanayaa faidaa wajadahu haddii uu helo ama uu ka helo laa yutqinu inuusan hagaajinin uusan sugaynin salaatahu salaadiisa axsana alitqaani itqaan iyo sugitaantan u fiican walaa yuwafiihaa uusan u oofinayn salaada xaqahaa xaqeeda akmala tawfiya oofintan u kaamil badan acrada canhu waa ka soo jeesan jiray had marka hore uu tijaabinay intuusan wax ka baranin salaad gelabgelaba hadduu dugto oo madaxa dhulka dhigo kor u qaado wuu ka soo jeesan jiray wa qaala fii nafsihi nafsadiisa wuxuu ka ohan jiray ina aladii midka yatahaawanu fududaystay fii salaatii salaadiisa yakuunu wuxuu ahaanayaa ashadda tahaawunan fududaysi midka ugu daran fii hayrihaa hayrkeeda nin salaad fududaystana wax fiican kuu sheegaya waa ma jiro uma kabacda yaxmilu casaah ushiisuu soo qaadan jiray wayacuud wuxuu kusoo laabanaya min xayu jaa meeshuu ka yimid laakiin hadduu salaad wanaagsan oo sugan uu tukado waa ag fadhiisan jiray waqad balaqa wuxuu gaaray abulcaali mansilatan sharafta oo filcilmi xagga cilmiga walaqad balaqa wuu gaaray abulcaaliyati mansilatan mansilad buu filcilmi ka gaaray cilmiga xaggiisa mansiladaasoo faaqa wareerisay bihaa ama ee ka kor noqotay dhe bihaa ayada jamiica aqraanihi dadka la filkaa dhammaantood min daalika waxaa ka mid ah anna axada asxaabihi asxaabtiisa mid ka mida ah qaala wuxuu yidhi ra'aytu waxaan arkay abalcaaliya oo yatawada u isqaadanaya waalmaa'u biyuhuna yaqturu ay ka min wejhi wejigiisii wayadayhi gacmihiisa wاطahaaratu طahaaradiina tata'allaq ay iftiimayso calaa kulli cudwin xubin kastoo min acdaa'i xubnihiisa ka mid ah si fiican intuu u isqaatay iyo biyii ka tifqeen markaasuu iftiimayaa faxayaytu waan salaamay waqultu waxaan idhi ina allaha yuxibu الtawaabiina wayuxibu اlmutaطahiriin ayaddaa baan akriya buu yidhi alla waa jeclaya tawaabiinta toobakeenka badan kuwa mutaahiriinta isahirana alla wuu jecel yahay faqaala wuxuu yidhi abu caaliya yaa akhii walaalkeeyow laysa almutadaharuuna kuwa isahiraya ma aha aladiina yatadaharuuna bilmaa kuwa biyaha kaga qubaysanaya min addarani wasaqda kuwa wasaqda iska tahaaro qaadanayo biyaha isaga dhaqaya xaqiiqdii lagama wado wainamaa hum aladiina waa kuwa yatadaharuuna isku tahiraya bitaqwa alla cabsi min adunuub dembiyaalka isaga ahiraa xaqiiqda kuwaasa ah buu yidhi fata'amaltu waan ku kuurgalo waan ku fikiray maa qaala wuxuu dhahay aad baan maskaxdeeda ugu qabtay waadragtu waxaan ogaaday annahu asaaba inuu asiibay oo runta uu sheegay waakhta'tu anna aan gafay waqultu waxaan idhi buu yidhi jazaka allahu khayran khayr allah kugu jaaziyo wazaadaka cilman wafahman cilmi iyo fahmin allah kuu ziyaadiyo walaqad da'ada wuxuu caado ka dhigtay abulcaaliya calaa xadi nnaasi dadka inuu ku guubaabiyo calaa alabi alcilmi cilmi in la barto cilmi barashii raadin cilmi yuu dadka ku guubaabin jiray wajacala wuxuu guda galay yarsumu inuu u sumadeeyo ama uu calaamadeeyo lahum dadka subala alwusuuli waddadii ilayhi cilmigay ku gaari lahaayeen waddada cilmiga lagu gaarayana wuu u calaamadayn jiray fa yaquul wuxuu odhanahayey markuu u calaamadaynaya cilmiga rawaduu anfusakum nafafyaalkiina aeeca u dullaysnaada macnaha u dullooba oo u dulaya nafafyaalkiina calaa talqa alcilmi cilmiga qaadashadiisa calaa talaqa alcilmi cilmiga la kulankiisii qaadashadiisa naftiina isu duleeya wa akfiruu badiya min asu'aali su-aasha canhu cilmiga xaggiisa aad weydiisanaysaan wax kastoo aad garan waysaan weydiiya waclamuu ogaada ana alcilma cilmigu laa yakfidu uma raariciyo janaaxayhi gerbihiisa cilmi ma helaysid macnaha oo uma raariciyo limustaxin xishood badne aw mustakbirin ama kibir badne qof kibir badan iyo qof xishood badan cilmiga ma helo oo gerbihiisa uma soo raariciyo waayo falmustaxyi xishoodaha laa yas'alu su'aala maayo lixayaahi eh, xishoodkiisa dartii wixii asagoosan aqoon buu leeyahay ma fahamtay haa uu iska baxaya ilaa wuu xishooday wlmustakbir baa soo haray midka kibirka badan laa yas'alu asna su'aali maayo likibriyaahi kibirkiisa darteed maxaa ka weydiinay buu leeyahay rabadaa wax ma bartaan wa kaana yaxudu wuxuu ku gubaabin jiray طulaabahu ardadiisa calىa tacalumi اqur'aan qur'aanka inay bartaan qur'aanku waa lagama maarmaan wa ricaayatihi iyo ilaalinta qur'aanka waistimsaakin inay qabsadaan ay ku dhegeen bima jaءa fiihi wixii qur'aanka ku yimid oo xukun ah walicraadin inay ka jeestaan camaa yataqawalahu waxay been abuuranayaan almutaqawaluuna kuwa been abuurta dadka been abuuradka hadalkooda inay isaga tagaan fayaquul wuxuu odhanaya tacallamu lqur'aana warhoy qur'aanka barta faidaa tacalamtumuu haddaad barataanna falaa tarqabuu canhu ha nicina ha ka tegina qur'aankii akhriya wacalaykum korkiina waxaa ahaaday bisiraadi lmustaqiim jid toosan fainahu lislaam waana islaamkee waiyaakum waxaan idinkaga digayaa wahaadihi alahwaa aara'dan waxyaabahan dadka iska dhahdhahayaan iska ilaaliya fainahaa ayadu tuuqicu baynakum waxay ku ridaysaa dhexdiina alcadaawata waalbaqdaa cadownimo iyo isku caroosho taasay idinku abuuraysaa xisbi hebel baan nahay iyo saana annaguna iska ilaaliya fainahaa tuuqicu baynakum alcadaawa albaqdaa walaala noqda walaa taxiiduu can eh, almri ha ka leexanina can ilmri amarka alladii kaana calayhi ay dul ahaayeen saxaabatu rasuuli illaahi rasuulka saxaabadiisa warsay saxaabadu ahaayeen noqda oo ha ka leexanina qabla an yatafaraquu intaysan kala tegin saxaabadu markii hore sidii ay u toosnaayeen socda laakiin tafaraaruqii mucaawiye iyo xilligiisii bilowday iyo tafaraaruqii ka hor wixii ay ahaayeen taa markaa ku socda fanaqaluu waxay u guuriyeen oo ay u qaadeen daalika arintaa iyo waanadaa iyo wacdigaa ilى axasan اbصriy xasanubصri bay u geeyeen faqaala wuxuu yidhi laqad nasaxakum abulcaaliya waa idin waaniyey wallaahi allan ku dhaartee ninkaa idin waaniyey wasadaqakum waana idin run sheegay kamaa sidii kaana uu ahaa yarsumu mid ugu calaamaday liطulaabi اlcilmi aariiqa almhala dariiqa ugu fiican oo lixifdi qur'aani qur'aanka xifdigiisa dariiqada ugu fiican buu u calaamadayn jiray haddana oo qur'aanka lagu xifdin karo fayaquul wuxuu dhahay tacallamuu barta alqur'aana qur'aanka amsa aayaatin amsa aayaatin shan shan aayadood oo barta dugsiga markaad tagta shan aad ha iska badinin fainahu aysaru taasaa ugu fudud calaa adhaanikum maskaxdiina inay gasho wa aqwaa taasaa ugu xoog badan calaa afhaamikum fahmyaalkiina inaad fahamtaan taasaa u dhow iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaan min calaq iqra warabuka alakram aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam loogama badan nebiga sal alla alayh wasalam an aayadood baa lagu akriyey faina jibriil alayhi salaam kaana yanzilu bihi cala nabiy nebigu wuxuu kula soo dejiyey qur'aanka hamsa aayaatin hamsa aayaat han han aayadood ha iska badinayna marka shan shan aayadood uun u qaato waad dhammaynaysaane walam yakun maahayn abulcaaliya mucallim mucallim faxasbun keliya wainamaa kaana wuxuu ahaa muwajihan ayضa mid dadka tawjiihiya mid dadka baraarujiya buu ahaa dalika waxaa ka mid ah annahu kaana wuxuu ahaa yamla'u mid ka buuxiya cuquula طulaabihi ardadiisa cuquushooda bilmacrifati الnaafica aqoon nafci leh ayuu ka buuxin jiray cilmi naafica ayuu caqligooda ka buuxin jiray wayuqadi wuxuu ku quudin jiray uu ku quudin jiray af'idatahum quluubtooda bilmawcidati اlxasana wacdi wanaagsan wayajmacu wuxuu ku kulmin jiray bayna alamrayni laba amar baynkooda fii kaiirin min alaxyaani mararka gobol ka mid ah min daalika waxaa ka mid ah qowluhu hadalkiisii lahum uu u yidhi ardadiisii ina allaha ilaahay qadaa wuu xukmiyey calaa nafsihi nafsadiisa anna man aamana bihi qofka asaga rumeeya hadaahu ilaahu inuu hanuuninaayo wamistaaqu daalika waxaa rumaynaya arrintaa qowluhu caza wajalla ilaahay qowlkiisa waman yu'min billaah yahdi qalbah qofkii ilaahay rumeeya alla qalbigiisuu hanuuninayaa wa anna man tawakkala qofkii tala saarta calayhi cala allah kafaah allah ku fila wuu kaafinayaa wamistaaqu dalika waxaa rumaynaya arrintaa qowluhu tabaaraka wa tacaala ilaahay qowlkiisa qeyrkiisa batay sarreeye waman yatawakkal cala allah qofkii alla tala saarta fahuwa xasbuh ilahay baa ku filan wa anna man aqradahu qofkii ilaahay u amaahiya jaazaahu ilah wuu ka abaalmarinayaa wamistaaqu dalika qowluhu caza min qaa'il min qaa'il inka ugu cizi badan ilaahay qowlkiisii waaye uu yidhi man da ladii keebaa yuqrid allaha alla u amaahinaya qardan amaa xasan oo wanaagsan yaa sadaqa bixinaya waaye oo fa yudaacifahu ilaahay uu u laalaabaa lahu asaga adcaafan kaiira laalaab fara badan wa anna man dacaahu qofkii ilaahay tooga ajaabahu ilaah waa ajiibaya wa misdaaqu dalika qowluhu callad kalimathu waidaa sa'alaka hadday ku su'aalaan cibaadii addoommadayda canii xaggayga fa innii qariib anigu waan u dhowahay ujiibu waxaan ajiibaa dacwata daaci daaciga dacwadiisa idaa dacaani markuu ituugo wa kaana wuxuu ahaa yaquulu mid u dhaha litalaamiidihi ardadiisa icmaluu war camal qabta biaaca daaca alla ku camal qabta wa aqbiluu ka aqbala oo wax ka qaata cala kuwa wax adeecaya liaacatihim aacitaanka iyo ateecitaanka ay alla ateecayaan sababteeda uga qaata wajatanibuu ka fogaada almacsiyata xumaanta waaaduu naca alcusaata nimanka cusaadaa la colaytama limacsiyatihi macsiyadooda inta ay xumaan sameeyeen uun intaa ku naca uma kabacdina kilow u tala saarta amra alcusaad nimanka cusaada arintooda ilallaahi ilaahay ahlu baa tahay iyo saan baa tahay faraha ka qaada waayo fain shaaa hadduu doono ilaahay cadabahu wuu cadaabi wain shaaa hadduu doono afara lahum waa cafinaya subxaana wa waidaa samictum haddaad maqashaan arajul qof yarfacu kor u qaadaya min sha'ni nafsihi nafsadiisa xaaladeeda oo fa dhahaya inanii anigu uxibu fillaah alla dartii baan wax u jeclaadaa waakrahu fillaah alla dartii baan u nacaa wa ufadilu waan fadilaa oo waan doortaa kadaa waxaas mardaatan lilaah raadihaasho alla u doortaa u fadilaa wa waan ka jeestaa cankada waxaa xaggii khawfan cabsi baan uga jeestaa min allah nin noocaasa naftiisuu ammaanay haddaad aragtaan falaa tactaduu ha tirsanina bihi asaga ila nin is-ammaanay qiimo ma laha falaa tuzakuu anfusakum huwa aclamu biman itaqaa marka falaa tactaduu bihi falaa tactaduu bihi ninka noocaas ah danna ha ka gelina wanaha waxa uu sheegaayo dhanna ha ka gelina walam yakun mausan ahayn abulcaali caaliman caamilan caalim caamil ah oo cilmigiisa ku camalfala fa xasbun ma ahayn walaa waacidan wacdiye murshidan dadka hanuuniye faqadna ma ahayn wainamaa kaana mujaahidan buu ahaa degalyahan aydan sidoo kale fa kaana wuxuu ahaa yaqdii mid ku qaatoo ku dhammaysta qadaran waqti oo min waqtihi qadar waxoogaa oo waqtigiisa ka mid ah fii mayaadiini ljihaadi goobaha dagaalka maca almujaahidiin ayuu la qaadan jiray ow muraabidan ama mid ku xirxiran buu ahaa calaa fuquurin dhuun ama furin alacdaa'i cadowga maca almuraabitiin dadka ku xirxiran oo ku jilbo xihan furinta iyo dhufayska yuu la jilbo xihan jiray walaqad aahara wuxuu doortay an yushariqa fii jihaadihi dagaalkiisa inuu ku sharqiyaysto dhankaa bari uu ku socdo wa inuu galbeedaysto macnaha labada jihaba inuu markaa u socdo faxaaraba wuxuu la dagaalamay arruuma fii bilaadi sham buu kula dagaalamay kamaa xaaraba suu ula dagaalamay alfurs fii bilaadi maa waraaa annahar maa waraaa annahar magaalooyinka ku yaala gadaashooda wa kaana wuxuu ahaa awala man rafaca alaadaan qofkii ugu horreeyey aadaan ku kor qaaday codkiisa fii tilka aldiyaari magaalooyinka markii la qabsaday asagaa ugu horeeyey walamaa markii nashiba ay hurtay ay bilaabatay alqitaalu dagaalkii bayna cali wa mucaawiya radia allahu canhuma kaana liabilcaaliya abilcaaliya minhu dagaalkaa mowqif baa uga sugnaa mowqif go'aan xadaanaa canhu uu nooga wariyey xaggiisa asaa noo warramay faqaala wuxuu yidhi lamaa markii waqaca ay dhacday maa waqaca wixii dhacay bayna cali wa mucaawiya kuntu waxaan ahaa mumtadi'an nin buuxa mubtadi baan ahaa buu yidhi xayawiya dhalinyaro ah wa nashaaan macnaha mumtali'an xayawiya dhalinyaronimadiisu ay buuxdo wa nashaaan nashaad iyo firfircoonina leh wa kaana alqitaalu dagaalku wuxuu ahaa axaba ilaya xaggayga midka loogu jecel yahay axaba ilaya min almaa'i biyihii baan ka jeclaa albaaridi ee qaboobaa fi lyawmi alqaa'idi maalin kulayl daran uu jiray haraad adag sida biyaha qabow loo jeclaadaan uga jeclaa fatajahastu waan soo diyaargaroobay bijihaazin diyaargarow waan soo diyaargaroobay buu yidhi uma ataytuhum waanu imid faidaa bii waaba anigoo amaama safayn laba saf hortooda taagan maa yudraa aan la gaaraynin darafaahumaa darafahooda meesha ugu geesaysa qofka jooga la haleeli maayo la arki maayo dad aad u badan iyo saf dheer waayo macnaha laa maa yudraa aan la haleeli karin darafaahumaa darafyaalkooda idaa kabbara haaulaa'i kuwan hadday kibaartaan kabbara haaulaa kuwan way takbiiranayaan waa dhibaatada muslimiinta marag gobol kamid haysataa laba qoloo dagaalamaysa allahu abar allahu akbar isdhahaya waa mashaakil laa ilaha illa la laa ilaha illa allah waa dhibaatadeeday leedahay idaa kabbara haaulaa'i kabbara haaulaa kuwan way kibaaranayaan waidaa hallala haaulaa'i hallala haaulaa hadday kuwan tawxiidsadaan kuwan way tawxiidsanayaan haddana farajactu ilaa nafsi naftidaan ku laabtay buu yidhi waqultu waxaan idhi ayu lfariiqayni labadan qolo teebaa acudduhu aan ku tiriyaa kaafiran gaalo yaan dhahaa kuwanaa gaalo ah wa axmilu calayhi oo aan dagaalka ku qaadaa allahu abar allahu abar laa ilaha ila la laa ilaha illa yaan la saftaa buu yidhi waayuhumaa keebaan acudduhu ku tiriyaa mu'minan mu'min oo waujaahidu macahu aan la saftaayo aan la dagaalgalaa micigooda uma taraktumaa waan isaga soo tegey buu yidhi wansaraftu waana ka soo gadoomay walaqad dalla wuxuu ahaaday abulcaaliya طawaala xayaatii noloshiisii dheeraanteeda aswaana mid murugaysan asifan oo aad u murugaysan buu ahaa liannahu maxaa yeelay lam yaxda kuma uusan dheefsan oo kuma liibaanin biliqaa'i rasuuli rasuulka la kulankiisa salawaatu ullahi wasalaamu calayh nebigaa ka hor dhintay wa kaana wuxuu yuxaawilu mid isku daya an yucawada inuu ku badashto an yucawid inuu ku bedeshto can daalika arrintaa taqarubi dhowaasho min kiraami saxaabati saxaabada kuwooda ugu karaamada badan inuu u dhowaado aladiina kuwaasoo tawaqat ay adkaysay silatuhum xiriirkooda u adkaaday bimuxamedin rasuuli lahi sal alay slam kuwa uu nebi moxamed aad ugu dhowaa inuu la xidhiiro fa kaana wuxuu ahaa yuuriuhum mid doorta kuwa wayuxibuhum jeclaada wa kaanuu waxay ahaayeen yu'hiruunahu kuwo ayaguna asaga doorta wayufadiluunahu way fadili jireeno way weynayn jireen wa min aayaati daalika arrintaa waxaa calaamo u ah anna anasan anas anas ibni maalik waay khaadima arasuuli rasuulka alle shaqaalihiisii ahaa khaadimkiisii yaa ahdaa wuxuu hadiye u siiyey lahu asaga tufaaxatun tufaax buu siiyey baalkan tufaaxa la yidhaahdo ayuu siiyey kaanad fii yadi anas gacantiisa ku jirtay faakhadahaa min wuu ka qaatay ruficna wajacala wuxuu guda galay yuqallibuhaa inuu gedgedinaayo isla markii ma cunine wuu gedgediyey wayaquul uu leeyahay tufaaxatun waa tufaax masadhaa taabatay yadun gacan masad lagu taabtay ama taabatay gacantaana yadda rasuuli lahi sal allau alay wasalam wallahi waa tufaax buu yidhi waxay taabatay gacan gacanta nebiga lagu taabtay sal allau alay wasalam waa anas gacantiisa tufaaxatun waa tufaax buu yidhi masathaa taabatay yadun gacan xadiyad ku liibaantay oo dheefsatay bimasi yadi rasuulilaahi rasuulka alla sal alla alay waslam gacantiisa taabashadeeda gacan ku liibaantay yaa tufaaxan soo taabatay saasuu gacanta ugu hayaa wa min dalika sidoo kale aydan waxaa ka mid ah annahu asaga dakhala wuxuu u galay daata mara cabdullahi bnu cabbaas wakaana cabdulaahi yowmaidin maalintaa wuxuu ahaa yatawallaa mid tawaliyo gacanta ku haya imaarata albasra basra maamulkeeda min qibali cali bni abi aalib cali bni abi aalib baa hogaaminta haaya ibni cabaas buu basra u dhiibay faraxaba bihi wuu soo dhoweeyey cabdullahi ibni cabaas ajmala tarxiib buu soo dhoweeyey ninka lagu magacaabo rafeeca wa rafacahu kor buu ugu qaaday calaa sariirihi sariirtiisa waajlasa wuxuu ku fadhiisiyey can yamiini midigtiisa ibnu cabbaassaasaa yeelay wa kaana fi lmajlisi goobta daa'ifatun koox baa ahaatay oo min saadati quraysh qoraysh raggooda madaxdee sarsareeyaa meesha fadhisa dhulkay fadhiyaan fataqaamazuu bihi way isku iljijabiyeen marka macnaha ninkan daciifka ah ee ibnu cabbaas kor u qaadaayo taqaamus bay sameeyeen watahaamazuu afkay isku dhiidhiibeen hoos bay iskala hadleen macnaha shuushuushuubay dhaheen baynahum dhexdooda wa qaala bacduhum libacdin qaarkood baa qaar kale waxay u dhaheen ara'aytum bal ka warrama kayfa sida rafaca kor uu ugu qaaday ibni cabbaas haada alcabdu addoonkan calaa sariirihi sariirtiisa ninkan addoonkaa intuu soo qaaday ibnu cabbaas sariirtiisa uu ku fadhiisiyey bal ka warrama waqad adraka ibnu cabbaas wuu ogaaday maa yatakaamazuuna bi waxay isugu iljijabinayaanoo ay isku hoos sheeg sheegayaan faltafata ilay wuu eegay marka wa qaala wuxuu dhahay ina alcilma cilmiga yaziidu wuxuu u ziyaadiyaa ashariifa ninka sharafta leh sharafan sharaf buu u kordhiyaa wayarfacu kor buu u qaadaa qadara ahlihi ehelkiisa qadarkooda bayna annaasi dadka baynkooda ayuu ka kor qaadaa cilmiga qofka wayujlis wuxuu ku fariisiyaa almamaaliika kuwa addoommada ahna cala alasirati sariiraha boqorada ayuu gaarsiinaa cilmi buu ku mutaystay shibbaha buu yidhi wa fii daati sana sana sanooyinka ka mid ah cazama wuxuu goostay abulcaaliya cala aljihaad inuu aado fii sabiili illah faacadda wuu u diyaargaroobay lilmri arrintii dagaalka ahaa cuddatahu diyaargarowgiisii waxazama wuxuu goostay uu go'aansaday amrahu amarkiisii cala almudi inuu la tago uu raaco maca almujaahidiin falamaa markii alaca calayhi uu soo baxay korkiisa asubxu subxi waa markuu waagu beriyey fuujia waxaa lagu soo tuuray hal mar oo lagu soo kediyey biaalaamin xanuun mubaraxatin oo aad u xanuunjiya xanuun adag baa qabtay wa fii ixda qadamayhi fii ixday qadamayhi labadiisa lugood mid ka mid ah yaa xanuun lagu soo tuuray uma kabacdi maa zaala kama uusan zuulin alalamu xanuunku yashtaddu inuu ka adkaanayo saaca bacda saacatin saacadba saacadda ka dambaysa falamaa markii caadahu abiibu dhakhtarkii uu soo booqdu u yimidna qaala lahu wuxuu ku yidhi inahu musaabu biاlkalati cudurka akalada la yidhaahdo ee khatarta halista ah ayaa casiibay qaala wuxuu yidhi wamaa akala akala maxaa la yidhaahdaa qaala daaun waa cudur ya'kulu alcudwa xubinta cunaysa aladii yaxilu bihi uu ku dhaco waa cudur meeshii uu ku dhac baabi'inaya uma yantaqilu guurahaya ilaa maa fawqa waxa ka koreeya xataa ya'tiya cala aljasadi kulli ilaa jasadka o dhan uu gaaro cudur faafo waaye uma kadibna ista'dana wuxuu weydiistay u fasax ka qaatay dhakhtarkii bilmubaadarati si deg deg ah ilaa batri saaqihi lugta in laga gooyo lugta hala jara baa la yidhi faadina lahu wuu u idmay shiiqii calaa kurhin minhu asagoo dhib ay ku tahay ilaan meel kaloo la aada ma laha axdara wuxuu soo xaadirtay uu keenstay aabiiba dhakhtarkii manaadicahu qalabka wax ku goyn lahaa lishaqi suu ugu gooye allaxma hidibka waa mididii wamanaashirahu wamanaashirahu minshaartiisiina wuu goostay wuu keenstay linashri alcadami si lafta loogu gooyo uma kabacdi qaala lahu wuxuu ku yidhi aturiidu ma doonaysaa oo ma rabtaa an nasqiyaka inaan ku waraabino jurcatan kabasho oo min mukhadarin mukhadar waxa lagu sarqaamo ah likay laa tashcura bilaalami si aadan u dareemin xanuunka ashaqa jeexitaanka hilibkaa iyo walbatri goynta la goynahayo lugta fa qaala wuxuu yidhi may bal hunaaka meeshaa maabaa yaala huwa kaa khayrun min daalika arrintaa ka khayr badan musqar aad isiisaanoo ku sarqaamo wax ka khayr badan baa yaala faqaala abiibu dhakhtarkii wuxuu dhahay wamaa huwa waa maxay faqaala wuxuu yidhi axdiruu ii keeno ii soo xaadiriya lii aniga qaari'an qur'aan yaqaani nin qaari ah oo xaafid ah ii keena buu yidhi yuqinu kitaab allahi sugaayo si fiican u akrinaya kitaabka alloo tajwiidinaya wajacaluuhu yeela yaqra'u calaya inuu korkayga ku akriyo maa yatayasara wixii fududaada oo min aayaatihi اlbayinaat qur-aankaa laygu dul akriya buu yidhi markaa lugta goynaysaan faidaa ra'aytumuunii haddaad aragtaan qad ixmara weji wejigaygoo gaduutay wantasacad e, xadaqataaya indhahaygiina ay doorsoomoonay isbedeleen oo wahabbata ay sugnaadeen nadari indhahayga fi samaa'i cirka ilaa marka qur'aanka lagu aqriyo cabaar uu isbedela asagoo dhan jirhkiisaa si kala noqonaya asagoo dhan maba joogaba indhihiisa cirkay aadeen wejigiisii baa gaduutay intaa haddaad aragtaan qur-aanka ha igu sii wado fafcaluu bi igu sameeya ma shi'tum wixii aad doontaan markaa khalaas way iga kaafinaysaa wax ma ogi wax kaliya mawjad kalaan galay iyo caalam kale waxaad doontiin igu sameeya fanafaduu way fuliyeen amrahu amarkiisa wabataruu way gooyeen cadmahu laftiisa falamaa markii afaaqa uu soo miirsaday qaala lahu ayu dhakhtarkii baa wuxuu u yidhi kaannaka lam tashcur biاlalami shaqi walbatr waxaaba la tahayba nimaan xanuunka goysmada iyo jeexitaanka aan dareemin warniyo intaan ku qalaayay shib un baad ahayd maxaa dhacay qaala faqaala wuxuu yidhi laqad shaqalanii waxa iga mashquuliyey bardun qabowga oo xub allaahi ilahay jaceelkiisa subxaana wa tacaala wa xalaawatun macaan aan macaansanayey ma samictu wixii aan maqlaayo min kitaab illaahi ilaahay kitaabkiisa ah ayaa iga mashquuliyey can xaraarati almanashiiri miinshaarta xanuunkeedii xaraaradeeda waxaasaa markaa iga mashquuliyey qiso aad i aad u dheeroo macaan badan waaye laakiin ayaa iga mashquuliyey waxalaabata maa samictu wixii aan maqlay xalaawadeedo min kitaab illaahi ilahay kitaabkiisa ah can xaraarati lmanaashiiri manaashiirta iyo goysmada xaraaradeeda uma kabacdi akhada wuxuu soo qaaday rijlahu lugtiisa biyadihi gacantiisu saa ugu soo qabta waa lugtii la gooyey wa nadara ilayha wuu eegay xaggeeda wa qaala wuxuu yidhi idaa laqiitu haddaan la kulmo rabbii rabbige ywma alqiyaama oo wasa'alanii u weydiiyo hal mashaytu ma kula socotay biki adiga mundu arbaciina sana macnaha hal mashaytu biki mundu arbaciina sana ilaa muxaramin su-aasha ah aw masastu ama ma ku taabatay biki adiga hayra mubaaxin waxaan bannaanayn laaquulanna laa baan odhanayaa wa ana saadiqun anigana run baan ku sheegayaa fii ma aquul waxaan dhahaya in shaa allah wabacdu markaa kadib faqad balaqa waxaa gaaray wuxuu gaaray min tuqa abilcaali abilcaali taqwadiisa waxay gaartay iyo wa taraqubihi sugitaankiisa u diyaargarowgiisii sugitaankiisa lilyawmi alaakhir uu sugahayey iyo waisticdaadihi u diyaargarowgiisa waisticdaadihi liliqaa'i rabbihi la kulanka rabbigii annahu acadda linafsihi kafanan kafan buu diyaarsadayba asagoo nool yuu kafantiisii diyaarsaday wa annahu kaana yalbisu wuu xihanayaa kafanow kafantiisa kulla shahrin bil kasta maratan hal mar hal mar buu xihanayaa bishii uu iska furaya haddana uma yarudhu ilaa makaani booskeedii buu ku celinaya bisha kale haddana mar walba soo bixinaya walaqad awsaa wuu dardaarmay sabcata cashara mara toddobiyo toban jeer wahuwa صaxiix saliim asagoo caafimaad qaba oo saliim ah wa kaana wuxuu ahaa yuxadidu mid u xadida likulli wasiyatin dardaaran kasta ajalan wakti wakti buu u goynayaa faidaa jaa ajaluhaa waktigeeda marka la gaadho nadara fiiha waa eegayaa faima an yucid faima an yucadilahaa inuu cadalo waima an yubadilahaa inuu bedelo waima an yumdiyahaa inuu sideeda u dhaafo saddexdaa mid bay noqonaysay inuu ka ziyaadiyo inuu sideeda u dhaafo iyo inuu bedelo wa fii shahri shawaal bil soonfureed sanata alaaثina watisciina sanadkii sagaashan iyo saddexaad ee lilhijra madaa wuu dhaqaaqo wuxuu aaday abulcaaliya ilى liqaa'i rabbihi rabbigii la kulankiisa aahira day asoo farqiisu aahir yahay wax farqiisu xumaani waxyaaba aan ku jirin naqiyan nafsi nafsadiisu ay saafi tahay waafiqan ku kalsoon biraxmati rabbihi rabbigii naxariistiisa mutashawiqan hilow u qabo aad ugu hilowsan ilaa liqaa'i nebiyihi nebigiisa la kulankiisa sala allahu calayhi wasalam qisadii ay ninkii rufeecahaana meeshaasay noogu dhammaatay waynu habeenka sabtiga soo geli doonaa haddii rabbi idmo iyo alaxnaf ibnu qays wabiاllaahi tawfiiq wallahu subxaanaه wa aclam